رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaad الصاalixiin ayaan ku jirnaa baabu اliihaari wاlmuwaasaat iihaar waa doorid qofka inuu naftiisa ka qaada uu ka dooro walaalkiina uu u dooro ayuu baab u yahay iyo mawaasaad oo ah isxiriirinta iyo shayga inuu qofku mawaasaad uu ku sameeyo qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wayu'firuuna waxay ka doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda walow kaana bihim khasaasa daahibaha ku sugnaatee xataa hadday baahan yihiin naftooday ka qaadayaan markaasay walaal baahan siinayaan familkii fiicnaa bay ku soo degtay khayrka badnaa ee nebiga gurigiisii markii raashin laga waayey oo sagaalkii xaas ay dhaheen wax xagteena yaalloon biyo ahayn ma laha kadibna uu yidhi yaa martigaan kaxaynaaya nin saxaabada ka mid ahaa waday gurigiisuu geeyey cuntadii ciyaalka la siin lahaa inta ciyaalkii la maaweeliyoo la hurdi siiyey yo asaga cunay ilaahay baa soo dejiyey wayu'tiruuna calaa anfusihim naftooday ka doorayaan walow kaana bihim khasaasa daahiba ha ku sugnaadaane wa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wayucimuuna waxay quudinayaan alطacaama raashinka calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkiisa siinayaan miskiinan maskiinka wa yatiiman agoonka wa asiiran iyo midka qafaalka ahba asiirka ee qafaalan bay markaa siinayaan wayuطcimuuna alطacaama calaa xubbihi marka la leeyahay macno weyn baa ku jira wixii uu jeclaa ayuu bixinayaa wixii laftiisu ay rabtay ayuu bixinayaa sidaa darteed mar allaala marka raashinka kiisa fiican aad bixiso iyo mar allaala marka waxa reereebka ahee sufrada ku daabaatay qashinka loo wado aad bixisa way kala ajir badan yihiin lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun samatal gaari maysaan ilaa aad bixisaan waxaad jeceshihiin wayucimuuna waxay quudinayaan dadka khayrka leh aacaam barbarka iyo cuntada calaa xubbihi jacaylkiisa miskiinan miskiin bay siinayaan wa agoon bay siinayaan iyo wa asiiran ataa wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi jaa'a rajul ninaa yimid ila alnabiyi nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi innii anigu majhuudun majhuud baan ahay asaabanii aljuhd mashaqa i asiibtay waaye baahiya i hayso waaye nolol xumo iyo baahi ayaan ku noolahay majhuud nin dhibaataysan baan ahay fa arsala adeeg buu u diray rasuulkana ilaa bacdi nisaa'ihi xaafiskiisa qayb ka mid ah faqaalad waxay tidhi waaladii macbuudkii bacafaka kugu soo saaray kuguna soo diray bilxaqi xaq baan ku dhaartay maa cindii ila almaa guriya ma ahee wax kale oo ii yaala ma laha humma arsala ila alukhraa tii kalaa adeeg loo diray faqaalad waxay tiri midla daalika sidii oo kale xataa qulna ilaa ay dhaheen kulluhunna dhammaantood midla daalika saas oo kale ilaa sagaalkii naagoodba ay sidaa yidhaahdeen waa guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam xabad canjeera laga soo waayey xabad rooti ah ayaa laga soo waayey la siiya maskiinka naag walba oo xasaska nebiga ka mid ah waxay ku soo hadashay ku jawaabtay waaladii bacafaka bilxaqi maa cindii ilaa maa cindii ilaa maa un biyo meahe wax kala ma haayo ilaa maa biyo way ku qanacsan yihiin way ku nool yihiin raalli jannay ku sugaayaan xaaladoodaa sidaa ah laa waladii bacaaka bilxaqi maa cindii ilaa maa'in biyo ma ahee wax kala ma hayno faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi man yudiifu yaa martigelinaya haada alleylata habeenkan war ninkan yaa inta kaxeeya gurigiisa geyn karaa ee wax siin karee martiqaadaaya fa qaala rajul nin baa yidhi oo asxaabta nebiga ka mid ah oo min alansaari reer ansaar ah ana anigaa kaxaynaya yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow nebigii ilaahayow anaa wadaya faintalaqa bihi wuxuu ula tegay ilaa raxlihi gurigiisa faintalaqa wuu tegay oo wuu kaxeeyey bihi ninkii ilaa raxlihi meeshii uu degganaa ayuu geeyey asaga xataa gurigiisa wax kuma oga faqaala limra'atihi naagtiisa ayuu ku yidhi akarinii wanaaji dayfa rasuuliillaahi rasuulka alla martigiisa sala allahu calayhi wasalam martidii rasuulka waayee dhaqaalay wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd qaala liimra'atihi naagtiisa wuxuu ku yidhi hal cindaki shay shay agtaada ma yahay wax agtaada ma ahaaday faqaalat waxay tidhi laa maya ilaa quuta sibyaani yaryarkayga cuntadoodii maahan sibyaani ilmahayga carruurtii yaryareed waxay cuni lahaayeen ma ahee wax kale ma yaalo ani io adi xataa caawa casha nooma taalo qaala wuxuu yidhi marka calliliihim maa weeli ku ciyaarsii ciyaalka bishayin shay hadday casho doonaan oo ay casho codsadaan fanawimihim hurdisii ciyaalka hurdisii buu yidhi waidaa dakhala markuu soo galo dayfunaa martigeennana faطafi'i siraaja faynuusta dami faynuusta dami waariihi waan tusayaa annaa na'kulu inaan cunayne waxaan tusaynaa inaan sidii wax cunaynoo kaloo afkaan u dhaqdhaqaajinaynaa ilan gurigu waa mugdi qof wax cunaayo kale majakhdi iyo wixii baan markaa maqalsiinaynaa mar allaala markii saa xaaladda lagu tashtay faqacaduu way soo fadhiisteen wa akala adayfu martigiina wuu cunay oo gacantaa loo gelgeliyo waa loo beenguuray wadaataana way baryeen taawiyayn wabaataa way baryeen qoyskiina taawiyayn ayagoo bogbooban macnaa ayagoo baahan ayagoon cashaynin ayay seexdeen falammaa goortii asbaxa uu waabariistay rasuul ee ninkii hada wuu jarmaaday wuxuu ku dheentay ninkii mar allaala markii uu waabariistay cala alnebiy nebiga korkiisa sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laqad cajiba allah ilaahay wuxuu la yaabay min saniicicumaa wixii aad ku samayseen bidayfikumaa martigiina alleylata xana ilaah ayaabay subxaana wa tacaala say u galeen sida ay u galeen martigii iyo habkii ay sameeyeen ilaahay waa kuu qoslay riwaayadaha qaarkood dad cajiib badan bay ahaayeen saxaabada marka la fiiriya waxaa la yidhaahdaa waa bani aadam qaab bani aadamna uma socdaan waad tacajubaysaa waxay habkay wax u samaynayaan yaah waayo dadka saa wax yeeli kara yay yihiin dadka marti timid saa ugu dulqaadan kara waa afadeen afada saanoo kale ugu dulqaadan kartaa qaylo iyo waxay kugu bilaabaysaa warbaa mar hore soo sheegtay warmaa mar hore uh, digniin bixisi war mar hore maxaa subxaana allah wax yaroo ciyaalka cunaayeen yaa gacanta loo gelgeliyaa faynuusta loo damiyey waa cuneen ilmihiina waa seexdeen ayagoo qaawayeyn ah oo markaa bogbuuban markaasaa ilaahay soo dejiyey wayu'firuuna calaa anfusihim walow kaana bihim khaday ka doorayaan walaal baahan bay u doorayaan khasaaso iyo baahiba ha ku sugnaatee kii dhimanaya ha dhinta maanta qof kastaa tiisaa maanta waxa u ah qof kasta qofka kale muslimkee dhibaataysan ka fakari maayo qof kasta seed wax ku heshaa buu xaalkiisu yahay haba ahaado wixii ka batoo ka sii batana bengii meel buu markaa gelinaya ilaahay subxaana wa tacaala inaan isku taraxmnoon isku naxariisano ayuu aad iyo aad markaa noo amray wa canhu waa saxaabigii hore qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi acaamu litnayn laba qofood cuntada loogu tala galay kaafi waxay kaafinaysaa alhalaaati saddex qofood yaanan iswaalin saxan bariis ahoo laba qofood loogu tala galay saddex haddaan ku cunno wuuna qaadayana kaafiya alarbacati afar buu kaafinayaa muttafaqun calayhi ilan muslimiintu iimaan bay leeyihiin bismillaahi bay mataqaanaa ku bilaabaan allah baraka ku dara qofka mu'minka ah hal mindhicir buu ka dhargaa munaafiqa sagaal ama toddoba mindhicir buu wax ku cunaa sidaa darteed baa rasuulku wuxuu leeyahay laba qofood cuntada loogu talagalay saddex way ku filnaanaysaa saddex cuntada loogu talagalayna afar bay ku filnaanaysaa muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim riwaayo kale oo muslim u sugnaatay can jaabirin radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal طacaamu waaxidi hal qof cuntadiisa yakfii alitnayn labay ku filan tahay wa طacaamu اlitnayni laba qofood cuntadoodana yakfii alarbacata afar bay ku filan tahay wa طacaamu alarbacata yakfii alhamaaniya sideed bay see loo qaadayaa marka waa ma jirto sidaa darteed baa waxaa loo baahayaa iimaan in la yeesho waxaa lagu leeyahy maxaa taleefon usoo diri weysay khaasatan dadkiina waddammadaa kala jooga qof inuu qof kale u tago macquul ma aha waa in lagu darsadaa waa lagugu darsan lahaa baa lagu leeyahay garaamkaagaa <laughs> lagu dari lahaa kanaa lagu yeeli lahaa saasaa lagu yeeli lahaa ciyaal dibadaha laga keenay hadda ka hor ayaa markii la soo guuriyey oo la keenay magaaladii hargeysa ee doonfilayaa markii la keenay ayaa hooyadood hooyadii dhashay ayeeyadood macnaha yaa waxay damacday inay cid kale soo booqato islaan kaloo walaasheed iyo wax noocaasoo kale ah in markaa loo tago oo meesha loo geeyo xaaladan oo saasoo kale ah mar allaala markii xaalku meeshaa maaraayay rasuulkuna uu tilmaamaya sala allahu calayh alaafati wa tacaamu alalaafati kaafi alarbaca afar qofood bay ku filnaanaysaa riwaayadan dambana hal qof cuntadiisa labay ku filan tahay wa acaamu اlithnaan yakfii alarbaca wa acaamu alarbacati kanaa ka sii daran yakfii athamaaniyata siddeed bay kaafinaysaa wakhti aysan u digin ayeeyadii damacday inay reerkii aad waa duhur dhowaadkiisa ilma yar yara waa ayeeyaday dihin taleefon ma u dirtay waa maya oo maxaan taleefon ugu diri ee u sheeg cid aad buu u yar yahay ma tasawuran kartid laguguma talagelin laguma oga waxay wixii ay karsanaayeen waxaa la rabaa in waxaagii lagugu daro waxyaaba fara badan oo noocaasoo kale ah hooyooyinkeenii horena waad iska taqaanaay mafuusta mafuustan ka fahmaysaa meesha waxyaabo fara badan xagga iimaaniga marka la fiiriyo xagga iimaanka waa shay ilaah subxaana wa tacaala qofku markaas siiyo marka inaan laiswaalino aan ogaano ilaaha subxaana wa tacaala dadka muslimiintee baahan inaan wax kala qayb qisgelino waxyaabaha ilaahayna siiyey subxaanah wa tacaala wa can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagoo fii safarin safar gudihiisa ku jirna maca annabiy nebiga micigiisana aan nahay sala allahu calayhi wasalam id jaa'a rajul nin baa yimid calaa raaxilatin gaadiid dushiisa saaran gaadiidkaasoo lahu asaga u sugan fa jacala wuxuu gudagalay yasrifu inuu gedgedinaayo uu ku leexleexinaayo basarahu araggiisa yamiinan wa shimaalan bidix iyo midig waa nin dhibaataysan halkaanuu fiirinayaa saas waayo xaaladiisa faqaala rasuulu ullah rasuulku wuu gartay wuxuu yidhi man kaana qofkii macahu micigiisa uu yahay fadlu dahrin dhabar siyaada ah falyacud bihi ha siiyo ha ku sadaqaysto calaa man laa dahra lahu qofkaan gaadiid wadanin waman kaana lahu qofkii leh fadlu min zaadin sahay ka badan oo siyaado ah falyacud bihi ha ku sadaqaystoo ha siiyo calaa man laa zaada lahu qofkaan sahay wadanin fadakara wuxuu xusay min asnaafi almaali maalka noocyaalkiisa ayuu wax ka sheegay ayuu xusay nebiga xataa ra'aynaa ilaa aan aragnay annahu laa xaqa biaxadin qof inuusan xaq u lahayn mina annaga ka mid ah fii fadlin wax siyaada ah qof kasta wixii siyaada ka ahaa inuusan xaq u lahayn uusan haysanin ilaa inuu bixiyey maahane rawaaxu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can sahal wa can sahal bin sacd radia allaahu canhu anna imra'atan gabar ama naag ama haweenay ayaa jaa'at waxay u timid ilaa rasuuliillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam waxayna ula timid biburdatin go' mansuujatin la soohay go'a marka gacanta lagu saloogo ayaa la yidhaahdaa waa dharkan tarashka iyo aniindiga iyo aan dhahno gacantaa lagu sameeyaa mara noocaasoo kaley rasuulka u keentay sala allahu calayhi wasallam fa qaalad waxay tidhi nafajatuhaa waan soohay waan saloobo waan falkiyey maradan biyadaya labadayda gacmood ayaan ku sameeyey liaksuwa kahaasaan kuu marasheeyo nebigii allow adaan kuugu tala galay gacantaydaana ku sameeyey inaad marashaysatood mara ahaan u xirato ayaanna saa u yeelay waayo macnaha mara ahaan inaad u xirato ayaan markaa sidaa u yeelay fa akhadaha annebiy nebigu wuu ka qaatay sala allahu calayhi wasalam waayo muxtaajan ilayha waa u baahi karay dharba ma haysan sal allah calayh wasalam dharba ma haysan gabar nin ka ajnabi ah hadday hadiyad siiso fidnana aysan jirin inuu ka qaadan kara buu xadiidku tilmaamayaa baa la yidhaahdaa dhibaatana aysan markaa ku sugnayn sidaa darteed way u keentay fa akhadahaa waa uu ka khaatay annabiya nebiga sala allah calayh wasalam waayo muxtaajan waa u baahi qabay ilayha xaggeeda isla markii wuu soo guntaday fa kharaja wuu ku soo baxay ilaynaa xaggeena wa innahaa ayaduna la isaaruhu hoos guntigiisu ay tahay maradii aliintiga ahayd ayaa intuu hoos xisay rasuulka sala allahu calayh wasalam ayuu nagula soo baxay fa qaala fulaan hebel baa wuxuu yidhi uq sunniha alla imarasheeg isii rasuulkii ilaahay maa axsanahaa maxaa ka qurux badan alla maxaa ka wanaagsan maradaan alla fiicnaan badanaa maradaan uqsin uk wuxuu yidhi uksuniiha ii marashay isii macnaha ii gunti ma axsanahaa maxaa ka qurux badan faqaala rasuulku wuxuu yidhi nacam waayahay naxariis badnaa haye buu dhahay fa jalasa wuu fadhiistay annabiyu nebigu fi lmajlisi majliskii buu fadhiistay uma bacdi rajaca wuu laabtay oo maradii ayuu iska soo furay fatawaahaa wuu uruuray uma kabacdi arsala bihaa waa u soo diray maradii ilayhi ninkii xaggiisa saacado iyo daqiiqada yar bay u xihan tahay rasuulka sala allah calayh wasalam muxtaaj buu u yahay wuu u baahan yahay waa la dagaali doonaa isagana fiiriya uma arsala biha ilayhi faqaala lahu alqowm qoomkiibaa waxay ku dhaheen maa axsanta ma wanaag falin ninyaho wax fiican ma samayn baa layidhi labisahaa wuu xirtay annabiy nebiga sal allahu calayh wasalam marada muxtaajan ilayhaa waana u baahi qabaa xaggeeda uma sa'altahu waad weydiisatay haddana isii baa tiri wa calimta waxaad og tahay annahu nebigu laa yaruddu saa'ilan inuusan saa'il celinaynin nin wax isii yidhi inuusan mayadahaynin fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa nin wax isii yidhi rayguu rabaa isii baa tidhi haddana inuuleyn xataa haddii uu dhihi lahaa ku siin maayo anaa u baahan waxbay ahaan lahayd fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaq saa darteed nebiga sala allah calayh wasalam waad og tahay inuusan saa-i celinaynin asagana waxa ay ka fakaraayaan maba ka fakarayninba waxa ay ka fakaraayaan maba ka fakarayninba faqaala wuxuu yidhi saas maaha arrinta innii anigu wallaahi baan ku dhaartaye maa sa'altuhu uma weydiisanin lialbas inaan xirta aniga uma weydiisanin inaan ina labisto markaa uma xiranin ayuu markaa yidhi innii anigu wallaahi maa sa'altuhu uma weydiisan rasuulka maradan lialbasahaa inaan markaa xirto muxuu weydiiye waayahay inamaa sa'altuhu waxaan u weydiistay litakuuna kafanii inay kafantayda noqoto maradaas jidhka nebiga taabatay sala allahu calayhi wasalam in anigana kafan la igaga dhigo ilaahayna iigu naxariisto subxaana wa tacaala way ka dhacsanaayeen soomaa saxa ay fakaraayeen iyo waxa uu fakaraayey maba islahanba war aniga inaan ciid ku aado oo ku akhayaareeyo magaalada aan ku dhex maro uma weydiisan marada maalintii aan ka soo qaatay iyo hadda meelaan dhigana markaan meel dhigtoon dhinto yaa rabaa in kafan la igaga dhigo laygu kafan war inay kafantayda noqoto inamaa ssu-aalay litakuuna kafanii inay kafantayda noqoto qaala sahal wuxuu yidhi fa kaanat waxay ahaatay kafanahu kafantiisa karfantiisii bay markaa noqotay karfantii lagu karfanay bay noqotay wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi muuse qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina alashcariyiin nimanka reer ashcariyiin la yidhaahdo waa abuu muuse dadkuu ka dhashay idaa armaluu fi lqaswi waa marka uu ka dhammaado zaadka iyo sahayda fii qhaswi duulaanka markay ku jiraan aw ama ciyaalihim ciyaalkooda raashinka ma dhammaadeen waxay soo ururin jireen maa kaana cindahum wixii agtooda ahaaday fii fawbin waaxidin hal weel ama hal maro yaa laysugu keeni jiray uma iqtasamuuhu markaasay qaybsanayaan baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin hal weel keliya bisawiyati si isla mid ah si siman bay ku qaybsanayaan qofkaan xabad canjeeruu keenay kani wuxuu keenay digsi beriis ah kani waxay keentay laba xaboo muufa ah laba digsi oo baastaa wixii dhan baa laysku daray si cadaalad ah oo siman ayaa loo qaybinayaa kanaa wax yar keenay iyo kanaa wax badan keenay iyo ma jirto markaasuu rasuulku yidhi fahum minnii anigay iga mid yihiin wa ana minhum anigana aygaan ka mid ahay muttafaqun calayhi waxa ay qabteen iyo wanaagga ay sameeyeen anigay iga mid yihiin anigana aygaan ka mid ahay muttafaqun calayhi faraqa zaadahum zaaduhum waa markuu zaadkoodu dhammaado aw qaaraba ama uu u dhowaado alfaraaqa inuu markaa dhammaado baabu altanaafusi u loo tartamo fii umuuri alaakhira umuuraha aakhire ayuu baraya badsasho la badsado mima yatabaraku bihi wixii baraka markaa ku suganba wixii baraka markaa leh qaala allahu tacaala wafii daalika jannadaa iyo khamradaa janna falyatanaafaski ha u soo tartamaano almutanaafisuuna kuwa tartamaya jannada ha u soo tartamaana wa can sahal bin sacad radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa utiya waxaa loola yimid oo loo keenay bisharaabin sharaab iyo wax la cabo fa shariba minhu wuu ka cabay hortiisa hulaamun wiil baain cabdiixdana oyaalay abuubakari ay ka mid yihiin ayaa fadhiya fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi lilghulaami canugii yaraa ata'danu lii ma ii fasaxaysaa an ucqiya inaan siiyo haa'ulaa'i kuwa cunug yarow waa yarkan odayaashaanna way kaa waaweyn yihiin laakiin xaq haddii layidhaahda adaa iska leh ilaa asaamiidka fadhiya odayba ha ahaadee bidixduu fadhiyaa laakiin hadduu u fasaxo waa loo oggolaan karaa in la siiyo sidaa darteed buu nebigu isti'daan uga qaatay kii yaraa ee uu yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an uctiya haa'ulaa'i kuwan inaan siiyo faqaala alculaam canugii yaraa wuxuu dhahay laa maya maya wallaahi baan ku dhaartay rasuulallah rasuulkii ilaahay laa uufiru doori maayo binasiibii nasiibkayga ninka xaggaaga aan ka helay maanta axadan qof aan u dooraya ma laha hambadaada qofka ugu horeeya ee cabaya inaan noqdaan markaa rabaa fatallahu rasuuluullaahi fii yadihi gacantuu u saaray fatallahu wuu u geliyey rasuulkii alla fii yadihi gacantiisa koobka muttafaqun calayh tallahu bitaa'i muhanaat ee fowq waa ta kor laga laba dhibceeyey ay wadaca wuu dejiyey waay wahada algulaam canugan yariiskaa huwa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma qof kale maba samayn karaba canug jaas iyo ciyaar iyo bannooni iyo geem iyo eh, ku tababartay ma aha waa canug markuu dhalanayana nebiga dhanxanaga u mariyay candhuftiisa sala allahu calayh wasalam waa canug rasuulka intuu saa u soo qabtay uu soo damiyey uu yidhi allaahuma akbar canuu kale oo saan yeeli karaa maba jirada ibni cabaas buu ahaa radia allaahu canhuma wa can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi qaala baynamaa waqhti ayuub nebi ayuub yaqtasilu uu qubaysanayo curyaanan asagoo qaawan adigoo qaawan inaad qubaysan karta buu xadiidku tilmaamayaa yayuub asagoo qubaysanaya asagoo curyaan ah faqara calayhi waxaa korkiisa ku soo dhacay jaraadun ayax oo min dahabin dahab ah waxaad ayax moodo oo dahab ahaa ku soo qubtay qubayskii wuu ka soo tegey fa jacala wuxuu guda gelay ayuubu ayuub yaxfi inuu ku guranayo fii tawbihi maradiisa maradiisa intuu soo qaatuu fidsaday yuu dahabkiisa ugu guranayaa fanaadaahu rabbuhu rabbigiisa u soo naadiyey rabbigii waaqay oo u soo naadiyey fanaadaahu rabbuhu e, yaa ayuub ayuubo maxaa dhacay alam akun miyaanan ahayn aqnaytuka mid kaa beeqay camaa taraa waxaanaad aragto war dahab-dahabkan iyo sawkaama beeqin caafimaad soo jasadkaaga laguma siinin cilmihii kaa dhintay kulli soo laguma soo celinin wa midlahum soo dhammiya ayuub maxaa dhacay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala alam akun miyaanan ahayn akhnaytuka camaa tara waxaan aad arkaysaa mid kaa deeqay qaala wuxuu yidhi ayuub balaa nacam ha ilaahiyo waad iga deeqday wa cisatika sharaftaadan ku dhaartay walaakin laakin laa qhinaa yaa ka maarmi kara mid ma jirta buu yidhi ka maarmid ma lahan buu yidhi bii aniga aan ka maarmoon ka kaaftoomo can barakatika haddaad isiis haddana waa rabaa haddaad isiis haddana waa rabaa macnahu waa sidaa rawaahu lbukhaari xadiidkaa wariyey bukhaari ayaa markaa xadiidkaa wariyey intaasoo dhan waxay noo tilmaamayaan in qofka muslimka ah uu u tartamo umuuraha aakhiro fadliga iyo wanaagga faraha badan ee ku jirana waana loo tilmaamay baabu fadli lani shaakir ninka taajirka ah ee ilaahay ku shukriya fadliga uu leeyahay ayaa loo gelaynaa haddii faqiir badan la amaamayoo faqiir baa fiicanoo fakri baa fiicanoo haddaan qofku ilaahay ka eed sheegan iyo kulli la yidhi haddana waxaan baranaynaa taajir inuu fadli badan yahay waa hadduu shaakir yahay waa hadduu ilaahay ku shukrinayo subxaana wa tacaala shukrigana maxaa laga wadaa maalka inuu ku bixinayo jid khayr kunbahayo jid khayr hani shaakir ah waaye saa darteed baa waxaa la tartansiiyaa mataajir shukriyaa fadli badan mase faqiir sabra fadli badan labadaa kee fadli badan ilaa hadda lagu wareersan yahay ma taajirkaa ninkan waa taajir haddana waa shaakiroo wuu dhoorsanaadayo xumaan buu iska ilaaliyey meel kastoo kheerna xeliis waa ku bixinayaa kheerna waa ku soo kasbayaa makaasaa fadli badan walaalayaal mase waxaa fadli badan faqiir aan ilaahayna ka ced sheeganin baahina aan sheeganaynin ilaahayna u sabraaya wixiina baahan cibaadana ku qabanaya kuna soomaaya khayr iyo wanaagna ku samaynaya saaxiibul ciyaalna ah shin uu siinuusan markaa haysanin bal miisaan saar labadaa kee aan isdhihi karnaa waa uu fiican yahay ama uu fadli badan yahay waa inuu habeen dambe haddii ilahayla la subxana wa tacala wbilah towfiiq allah subxaana watacaala aclam